alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsal illahuma wslam cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu ruksati fi lcaraaya wa bayci lusuuli wtimar wuxuu baab yahay aruksati idankii sharciga ahaa ama fududayntii sharciga ahayd fi lcaraaya caraayada dhexdeeda uu idmay ama uu fududeeyey wa bayci lusuulina baab uu yahay asalyaalka iibintooda wasimaari iyo midhaha alcaraaya waa jamcu cariya sida xadiidka ku imaan doonta cariyadana waxaa la yidhaahdaa waa geedka in midhihiisa lagu maaliyo lagu siiyo laakiin lafihiisa aan lagu siinin waxay la mid tahay oo kale dadka xoolo dhaqatada yaqaana dadka xoolaha leh wax la yidhaahdo waxay sameeyaan maalin almaniixa ah. dadka aan xoolaha haysanina caydhoo kale neef baa la siinaya marka caanihiisu soo maalaya neefka lafihiisana waa soo celinaya taasoo kaleeto wayoo geedaha ku saabsan geedkii baa lafihiisa lagu siinayaa midhihii baad ka soo goosanaysaa na geedka laftiisii laguma siinin marka midhaha geedka saaran ayaa macnaa wax weyaan waxaa cariyada taasaa la yidhahda cariyada waxaa la yidhahdaa fi lasli catiyatu thamari nakli duuna araqaba geedka timirta midhihiisa in lagu siiyo isaga laf ahaantiisa aan lagu siinin kalmaniixati fi lancaam oo kale tanaada sheegeyna ab ruqsadani marka ruqso haddaad maqasho sideedaba shay la diiday qaacido caam ah oo diidda ah baa laga soo reebayaa wax ka mida oo laysu ogolaanayo laysu idmayo qaacidada caamkii marka waxa weye waataan soo marnayo in timirta laysku gado ilaa inay isla eg tahay mooye shareecadu inaysan ogolayn waa soo marnay xaadiistii horaan kusoo marnay yani waxa weyaan ah bayc tamri bitamri ama bayc samari bitamri ila milan bimilin haan wa ha-an haan waxa waxaa markii timirta la ysku gadayo ama mid geed saaran iyo midka dhulka taalla ha noqoto ama mid dhulka taalloo oo go-day ha wada noqotee marka timirta laysku gadayo sharti waxaa ahaa inay isla eg yihiin labada tuuroodee laisdhaafinayo ee laysku gadanayo shardiga labaadna wuxuu ahaa waa in intaan la kala tagin meesha lagu kala qaato labadaa shardi mid ka mid a ah haddii la waayo riba la gelaya ama riba almasii'a ah, ama riba alfadli taaan soo taqriirinay qaacidadii noocaa ahayd oo timirta inaan laysku gedi karin ilaa iyadoo isla eg mooye qaacidadii baa ruqso laga bixiyey marka waxaa laga soo reebay arrin ay xaaja keentay oo baahi keentay oo iyadoo cilladii ku jirto tafaadulkii isagoo ku jiro jahaaladii iyadoo ku jirto haddana la ogolaaday oo la fasaxay lilxaaja xaaje daraaddeed iyo baahi jirtay ayaa keentay in la ogolaado macnaha sidaas weyaan marka alruksatu fi lcaraaya saasaa laga wadaa sii faahfaahin doona insha alla ama bayc lusuuli wasimaar waxaa laga wadaa e, usuushu waa midhuhu geedahay ku yaaleen waay alasl waxa weyaan waa waa geedka simaartuna waa midhihii ku yaaleen waay marka geedihii oo la gado oo midhihii lagu gado mise midhihii oo la gado oo geedihii laga reebo mise in laysla iibiyo kullu daalika waxa weyaan ayaa macnaa waxa weye e, yaa loola jeedaa bayc usuul wtimar can zayd bni haabitin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku rakhasa wuxuu idmay oo fasaxay fi caraaya geedihii laysmaaliyey ee midhahooda laysa siiyey ayuu nebigu sal lay aslam rukseeyey muxuu ruqseeyey an tubaaca in la gado rakhasa wuxuu rukseeyey fil caraaya geedihii la soo reebay ama midhahooda laysa siiyey wuxuu ruqseeyo ogolaaday an tubaaca in la iibiyo bikharsihaa qiyaasteedoo kale kaylan oo beeg ah muttafaqun calayh karsiga waxaa la yidhaahdaa altakhmiinu waalxadas shayga markaad qadarto ood qiimayso laakiin aadan xaqiiqadiisa rasmigaa ogeyn ayaa la yidhaahdaa karsi la yidhahda karsi waa iska taqdiir iyo qiyaas waay marka maxaa laga wadaa geedkii adiga lagu maaliyo lagu siiyey ee miruhu saarnaayeen timirtu saarnayd timirtuna timir go'day maa waa rukub waa samar geedka timirta saaran ee rukubka ah baa waxaa laguu ogolaaday inaad ku gaddo mid qiyaasteeda ah oo dhulka taallo oo go'day oo adkaatay oo tan geedka saaran qiyaasteeda ah tan geedka saaran baa la qiyaastayaa qiyaasta taasi loo maleeyo inay tahay oo beeggeeda oo isla eg baa lagu gadayaa marka maalan dad khibrad leh oo dareen kara oo qiyaasi karaa iyo la keenaya labadan geed saddexdan geed ama halkan geed midhaha saaran maxaad ku qiyaasaysaan baa laleeyahy waxay dhahayaan masalan waxaan ku qiyaasaynaa inay yihiin masalan toban kiilo toban kiilo oo timirtii go-day ee taalay ah ayaa marka la dhaafsanayaa oo lagu gadanayaa kanna wuxuu ku wareegayaa geedihii oo midhihii saaran yihiin kanna wuxuu qaadanayaa timirtii adkayda go-day buu qaadanaya ayib tobankan kiilo marka waa la hubaa ee dhulka yaallo iyaga waaba beegan yihiinba sooma iyaga waa la miisaamay waa la hubaa qiyaastaa una yihiin laakiin geedka rubabka saaran ee lagu gadayo asaga miyaa la hubaa sooma waa kharsi waay waa takhmiin iyo xadas waaye waa iska qiyaasid waxaana qaacido muqaraboo soo marnay aljahlu bitasaawi he aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul marba haddii jaahil laga noqdo isla ekaanta waxay la mid tahay iyadoo la ogaaday oo kale inay kala badan yihiin marka qaطcan qiyaastu way soo dhadhoweyn kartaa laakiin ma keeni karto exactly ma keeni karto yani dabdi inta ay tahay ma keeni karto sidaas daraaddeed waxaa iska qaalib ah qiyaastan iyo tan laysku iibinayo inaysan isla ekayn maxaa ku jira marka ribada ribalfadli baa ku jirta sooma ribalfadli baa ku jirto labada timiroode laysku iibinaysamaan leanna waxaa la qiyaasayaa rubarkan geedka saaran marka la gooyo oo uu adkaado meequu noqon karaa ilan markuu jecsiyo geedka saaran yahay dhacaankii baa ku jira dhacaanku marka waa shiiqaya sooma waa adkaanaya marka waa isdhimaya waataan soo marnay oo nabigu sal lay wasalam ruqabku markuu gooso ma nusqaamayo ha haduu nusqaamaya waa kala badan yihin marka marka asal ahaanteeda qaacidada laga soo reebaya waxa weeyaan waa baycu tamri bitamri ama baycu amari baycu ruqabi bitamri oo shardi ay ahayd inay isla eg yihiin ayaa waxaa laga soo reebay baycu lcaraayaa ruqsadaas taasaa laga soo reebay oo iyadu waa banaan tahay baa le ayadoon inay isla eg la hubin ayaa haddana laysku kala garan karaa lasdhaafsan karaa adiga suwarka markaad fahamto ayaad garan kartaa culimmadu ilaa shan suuray sheegaan oo xaafidku fi uu ku sheegay waxaa ka mid a ah maalan suwarka yani caraayaada ama cariyada nin baa maalan nin beer timira leh ayuu wuxuu ka gadanayaa geedaha timirta ee beertiisa ku yaalla qaar ka mid ah midhaha saaran buu ka iibsanaya wuxuu leeya labadaa geed saddexdaa geed midhaha saaran iyo rutabka saaran iga gad meeqankaaga gadaa waxaad iga gataa oo la qiyaasayaa waa toban kiilo ayb toban kiilo oo timiraan hadda u baahnahay isii anigana kuwa geedaha igu reeba u dhafkaan rabaay kuwaa geedaha saran baan aniguna kana geedihii buu ku wareejinaya wuxuu geedihii kuwaas rudabkii saarnaa kana wuxuu qaadanayaa timirtii afkeed buu la tegaya soma qiyaastii geedka timirta saaran lagu qiyaastay qiyaastii inteedii oo miisaan oo la boogay oo muxuu ahaay la beegay baan dhihi lahaa ayuu qaadanaya waa soro waa mucaamalo beecoo caadiyo la geli karo marka labada nin ninka timirta geedaha alana timirta adag buu u baahan yahay dhulka taalle oo horay u go'day kan kalena wuxuu u baahan yahay isagu geeda timiroo rudab ama leh rudabkuu danaynaya marka lanna timirtu waa noocyo kolba maraaxil bay noqotaa mar rababkaa la baneeya mar waxaa la baneeya timirta askaatada la baneeya oo muxuu ahaay timir ahaanta ah marka kanna kanu raba lacag lagu kala iibsadana lama helo markaasaa timirtii laisdhaafsanaya warala geedaha waxa ku yaallaan qaadan adiguna qiyaasteedi timira iga qaaday bas waaba la kala gatay suura waa suuradaas suurada labaad waxa weeye ninkii beerta lahaa ayaa wuxuu siinayaa nin kale ayuu siinayaa geedihii timirta ahaa ee beertiisa ku yaalay qaar ka mid a ah, ayuu nin u hibaynayaa war geedahaas saddexda ah, wuxuu leeyahay intifaacso midhaha ku yaalla ka gooso adigaa iskale waaya kii la siiyey geedaha timirta ah ee layidhi midhaha ka gooso baa marka wuxuu sugi kari waayey inta ay ka adkaanahayaan oo si facan uga bislaanahayaan baa sugi waayey warniga waxaan ma sugi karee adigu intaad qaadatood ku hadho aniga qiyaastooda oo timir adagoo go-daya isii geedahaagiina adigu ku noqo qaado waay geedihiisii buu soo ceshan midhihii saarnaa ee hadda ka hor uu siiyey baa la qiyaasi wuu soo ceshan qiyaastoodii oo timirana wuu siin waa lagu kala baxay soma laakiin maxaa la laysku gaday waxaa laysdhaafiyey unib iyo rubob geed saaran taasi waa suuro ma sugi kara marka maadaamaad dhibaata ay hayso marka yaa dhiban waxaa dhiban ninkii geedaha la siiyey ee loo hibeeyey oo midhaha ka goosan la yidhi baa baahan isagii baa wuxuu rabaa xaajo daraaddeed midhihii la siiyey geedka saarnaa inuu timir ku gato markaasuu ninkii beerta lahaa ama mid kale u imaanay wuxu nin igala wareeg saasuu kusii samey isagaa baahan marka isaga xaaja haysa suura saddexaad baa jirto ninkii beerta lahaa nin buu siinayaa geedo ka mida ah geedihii timirta wuxuu le war geedahaas miraha ku yaalla qaado rurtab weye gooso qaado intifacso waaya markuu qaatay oo uu ku wareejiyey ilan beertii hal berdibay le hal irid bay leedahay ayuu ninkani wuxuu bilaabay inuu beertii soo galgalo waa kee kii wax la siiyey soma beerta inuu soo galgalo ninkan beertale marka wuxuu dhibsaday ninkan beertii soo galgalahaya beertaydan muxuu ahay niyahu wuxuu kula heshiiyey marka war geedihii aan ku siiyey maadaama aad igu dhibtay soo gelgeliddan aad igu dhibtay geedihii aan ku siiyey anaa kaala wareegaya timir waxaana kaa siinahayaa beeg ah oo ii taalla baan ku siinayaa geedihiina aniga igu soo celi marka miyaa dhibku wadaa yaa dhiban kii beerta lahaabaa dhiban marka horaa dhibkuyuu waday dhibku wuxuu waday kii wax la siiyey sooma suuradii horena waxay ahayd oo ugu horreysay suuro uu wax kala godashaabay ahayd saddexdaa suurada waa saddex suuro oo muxuu ahaayey ay jumhuurtu ogol yihiin jumhuurtu ay ogol yihiin laba suuroo kalaa jirta oon iig ahayno ayagu mujarad waxaysasiin iyo mxuu ahay xaafidku fatxiga ku sheegay suurkaasoo dhan baa marka soo gelaya alcaraaya alcaraaya waa geedo timir ah oo geedihii kale gooni looga saaray xugum la siiyey midhahooda laysa siiyey la kala gadanayo waxa midhaha lagu gadayo saaranna waa kuwo horay u go-ay oo adkaaday nebigu waa rugseeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa loo rugseeyey maxal xaaja waa loo baahday mujtamacu lacag ma haysto dadku ruba bay rabaan beeruhu markay soo go-ayaan midhaha jilicsan ee timirtee soo go-ayaa la rabaa lacagna lama haysto dadkiina waa u baahan yihiin maxaa la samaynaa marka timirtii sana hore idiin go-day ee idiin taallay bakaarta idinku jirtay tii iyada ahayd ku gata rubabka geedaha saaran ee hadda soo go-aya laakiin qiyaas baa loo xadidi doonaa oo adaruuratu tuqadar biqadariha weeye maadaama ay xaaja keentay la fasixi maayo oo isaga mucaamalooda la dhihi maayo qiyaas baa loo xadidi doona si xadiis soo socda tilmaami doona ana rasuula sal lay slm rasuulku rakhasa wuxuu idmay ama uu ruqseeyo fasaxay fil caraaya geedihii laysu hibeeye laysa siiyey an tubaaca in la iibiyo bikharsihaa in lagu iibiyo qiyaasteeda kaylan oo beeg ah qiyaasteedii oo beeg ahoo isaga la hubo inta uu yahay baa lagu iibinayaa geedkii cariyada ahaa midihii saarnaa oo in la qiyaasa mooye isaga aan la hubin welimuslim waxaa u sugnaaday rakhasa wuu ruqseeyey nabigu sal lay aslam oo wuu idmay fi lcariyati alcariya waa hal geed caraayana waa geedo badan waa jamac fi lcariyati halkii geeda laysmaaliyey ayuu nebigu sal lay slam ruqseeyey taasoo ya'khuduhaa cariyadaasoo ya'khuduhaa ay qaadanayaan ahlulbeyti guriga dadkiisu qaadanayaan maxay ku qaadanayaan mabalaash maya bikharsihaabay ku qaadanayaan qiyaasteeda tamran oo timir ah qiyaasteeda oo timiray ku qaadanayaan bimacnaa tangeedka saaran baa la qiyaasayaa intaa lagu qiyaasay in la ego timirtii abaa marka lagu gadayaa ya'kuluhaa cariyadaasoo ya'kuluhaa ay cunayaan ahlu beytkii ay cunayaan rutaban ayadoo rudab ah yakuluha taasoo ay cunayaan rutaban ayadoo rutab ay cunayaan yani iyadoo jilicsano aan weli adkaanin ayb ayay cunayaan marka cadhiyadu waa saas waxaan nidhi waxaa laga soo reebay qaacidadii ahayd nahaa can bayci alrutabi bitamri saas man wuxuu diiday nebigu sal lay wasalam rutabka geedka saaran in timirta lagu gado maxaa loo diiday lijahli tasaawi soma waxaa jaahil laga yahay isla ekaantoodii haddii jaahil laga yahay isla ekaantooduna waxay la mid tahay iyadoo la ogaaday inay kala badan yihiin oo kale saas man marka sidaas daraaddeed maadaama uu diiday qaacidada kulligaa sidaasay ahay ribawiyaadkiibaan ilaan ku jirnay taasaa waxaa laga soo reebay xaaladaasoo kale geed laysmaaliyey iyo geeda laysiiyey iyo waxoogaa lagu dhibaatooday iyo la kala gadanayo iyo suurada noocaasoo kale ah baa nebigu ka soo reebayoo taa iyada a ah waa fasax maca iyadoo tii la reebay oo kale ah baa haddana la rugseeyo laydin oaan abi hurerata radi allahu tacaala canhu ana rasuula sal lay sl rasuulku rakhasa wuxuu rugseeyey oo uu idnay fii bayci alcaraaya geedihii laysmaaliyey iibintooda yani midhihii baa la iibinaya geedka lama iibinayo saasaa laga macna fii bayci alcaraaya geedihii laysmaaliyey ee midhahooda laysa siiyey iibintooda ayuu nabigu ruqseeyey maxaa lagu iibinaya bikarsihaa qiyaasteedaa lagu iibinaya iyo qadarkeeda oo min atamri timir ah rutabkii geedka saarnaa qiyaastiisoo timira lagu daraya fii ma duuna khamsati awsuqin shan ratirar shan ratirar wixii ka hooseeya aw fii khamsati awsuqin ama shan ratirar laftoodii saas maana yani awsuq waa jamcu wasin awsuqu waa jamcu wasin wasqigana waxaa la yidhaahdaa waa muxuu ahaayey waa qiyaas ka mid a waxyaalihii ay raashinka ku qiyaasan jireen raashinka ay u qiyaasan jireen macna ayib wadaadadu waxay waa waa shanta tirar kitaabka zakaada kusoo marka qiyaasta la ogol yahay iyo qadarka laguu ogol yahay qiyaasta laguu ogol yahay waa shan waa waa shan wasqi ama waa shan wasqi wax ka yar ma aha inay iska furan tahayoo aada saa doontaan wax ugu kala gadan kartaanoo qiyaastaa doontaan isdhaafsan kartaanoo ma aha waxa weeyaan waa fii xuduud wixii khamsatu awsaq ah ama wixii ka hooseeya awdaasi waa shaki awdaas shakiga ku jira ayaa wuxuuna keenay inay fuqahadu isku khilaafaan oo qaarna yidhaahdaan qiyaasta la ogol yahay waa khamsatu awsaq shanta waa la ogol yahay shakigaasay meesha ka saareen markaa waana sida raajixa ah cinda almaalikiya laakiin jumhuurta waxay u badan yihiin shaaficiyada iyo xanaabilada iyo ahlu daahirka waxay leeyihiin wixii shan wasfi ka yar unbaa bannaan leesh lianna ayadaa mutayaqan abay ah leeyihin iyadaa la hubaa oo waxay leeyihiin alaslu waxa weeye alaslu taxriim bay leeyihin asalku waa inay xaaraam ahayd sooma waa un istinaa wax lasoo reebay reebay unbay ahayd maadaama asalku uu xaaraam ahaa shakina laga galay ma shan wasqiba mise ma waa shan wasqi wax ka yar shan wasqi wax ka yar waa hubnaa laakiin shan wasqi wixii gaarsiisan ma hubno sidaas daraaddeed asalku maadaama uu taxriim ahaa nacmal bilmutayaqan wixii la hubaan qaadanayna oo fiima duuna khamsata awsiq laakiin wixii khamsata awsiq gaadha shakigii baa ku jirayde shaki hadduu meeshan soo galana asalkaa loo noqono alaslu ataxriim yuu aha mise alaslu alxilli bu alaslu ataxriim bu saas daraaddeed shakigani wuxuu yimid bacda taxriimin mutayaqan wabitaali waxaa imaanaysa alyaqiin alyaqiinu laa yaziilu bishaki baa lagu dureerinaya marka qawaaciddii noocaas kale ahayd halkaasi marka jumhuurta marayaana waxay leeyihiin shan wasqi wixii ka hooseeya unbaa caraayaadka wax lagu kala gadan karaa shawasku wixii gaarsiisan wixii ka siyaadsan maya qaarkood waxay yidhahdeen culimadu arbacata awsaq bay dheheen arbacatu awsaq yani waxa afar wasqi xadiiskii jaabir bay deliishadeen wuxuu leey nabigaan maqlay sal lay aslam oo odhanaya markuu u idmay dadkii geedahaas la siiyey inay gadaan oo qiimaheeda ama qiyaasteeda ay ku gadaan ayaa waxaan maqlay nabigu isagoo leh alwasqu waalwasqayn aaa wasi laba wasi saddex wasi afar wasi muxuu ahaaye intaa isagoo ku xadiday axmed aa xadiidku waa sugan yahay marka waxay leeyihiin qolyaha qaarkood afar xadiidkani maadaama uu sheegay duuna khamsati awsuqdii duuna khamsati ilaa wixii shanta ka yar baa leeyahy xadiidkan jaabirna shantii wax ka yar wuxuu ku xadiday afar sidaas daraaddeed ijmaalka ku jira xadiidkaa hore xadiidkan jaabir baa caddeeyeyo afar ka dhigay isagaasaa la qaadan bay dheheen adigaa masaladoodii ku jirto qoladaa jumhuurtuna waxay leeyihiin xadiidka jaabir afar buu yidhi kanna wuxuu yidhi shan wixii ka yar shan wixii ka yar marka afarta laslama diidana laakiin maxaa laysku haystaa waxaa laysku haystaa wixii shantana ka hooseeya afarna aan soo gaadhin intaasa xuduuddaasa laysku haysta qaarna waxay leeyihiin xadiidkan afarta aan ku koobno qaarna waxay war wixii shan intuusan gaadhin xuduuddaa shanta iyo afarta u dhaxaysaay waa bannaanta xadiidkan jaabiree arbacada cabirayna waa mafhuum lcadad mafhuum lcadadna hayru muctabar cinda ljumhuur halkaasay ku dhufteen adiga waxa weye muxuu ahaayey shantaa wasta wixii uu ka hooseeya ixtiyaadku saasuu ku jira macna wacan ibni cumara radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu reebay can bayci simaari midhaha iibintooda xataa yabduwa ilaa uu muuqdo oo uu daahiro salaaxuhaa midhaha hagaagidooda inay hagaageen oo bislaadeen oo israaceen ilaa ay caddaato naha wuxuu ka reebay arrinkaa isaga albaa'ica midka gadaya midhaha walmubtaaca iyo ka iibsanaya labadaba wuu ka reebay muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray wa fii riwaayati waxa weeye wa kaana wuxuu ahaa ibnu cumar idaa goortii su-ila la weydiiyo can salaaxiha midhaha hagaagidooda ilan iidintooda inay hagaagaan baa lagu xidhay hagaagiddaa maxaa laga wadaa baa layihi qaala markaasaa wuxuu yidhi xataa tadhaba ilaa ay ka tagto aahatuha aafadeedu ilaa ay ka tagto ilaa waktigii aafadu asiibi lahayd ay dhaafto waay saasaa laga wadaa ayb xadiidkani iyo axaadiis kaleba wuxuu ka hadlayaa midhaha geedaha saaran imaartu midhaha oo dhan baa la yidhahdaa intay muxuu ahay khaasatan ay ayna adkaanin midhaha geedaha saaran in la iibiyo ayuu nebigu rabay sal alay asalam ilaa ay xilligii ay aafoobi lahaayeen ay dhaafaan salaadku saas ah bimacnaa xilliga aafaadku ay ku dhixi karaan oo aafaadku waxa weeye waa masaa'ibta beeraha ku dhacda midhaha ku dhacda kadibna baabi'iya maalan yani waxa wey biyola-aan baa ku dhacday masalan waxaa ku dhacday kulayl daran baa ku dhacay masalan waxaa ku dhacay qabow daran baa ku dhacay baraf baa ku dhacay miduhu waxaa jira xilli ay u nugul yihiin aafooyinkaa samaawiga ah inta ay u nugul yihiin lama gadi karo waa xilligay curdanka yihiin jilicsan yihiin oo aafooyinkaasi ay baabi'in karaan lama iibin karo ninkii iska lahabaa iskaleh haddii aafa kaga dhacdana isagay kaga dhacday hadday u nabadgashana isagay u nabadgashay ilaa ay midhuhu ka hagaagaan hagaagidoodana waa inay dhaafaan xilligay aafadu ku dhici lahayd way adkaadaan manaa way adkaadaan saasuu macnaha leey wuxuu ka reebay arrinkaa isagaa nebigu sal ly asalam ninkii gadanayay iyo ka gadayaba ka gadaya waxaa loogu diiday lianlaa yakula amwaala annaasi bilbail dadka xoolahooda suusan xaqdarro ugu cunin maxayna waa u tegi doonnaa haddii walaalkaa intaad oo weli adkaanin oo curdan ah aada ka gado oo intay aafa samaawiya ku timaado ay baatayso bima taakulu maala akiika marka walaalkaa xoolihiisa maxaad ku cuntay soo xaqdarro ma marka baa'ica gadaya waxaa loogu diiday xoolaha dadka suusan xaqdarro ugu qaadan bilaa muqaabil lacag baad haysataa midho kaloo bislaaday oo adag baad haysataa xoolahaaga haysta dayicin oo meel muxuu ahaayey aafa ku dhici karto ha gelinin oay ku baabi'i karaan kan xaqdarro inuu wax ku qaato doonahayana ha u kaalmayno saasman labadaa ilabood baa loo diiday kan iibsanaya xoolahaagana ha iska dayicin laana idaacatulmaal soo mamnuuc ma xoolaha hadda yacel midda labaad ha u kaalmayni ninkan xaqdarrada inuu xoolaha ku qaato doonayo labadaba nabigu waa u diiday sal lay ilaa ay midhuhu ka adkaadaanoo israacaan markay adkaadaan waa la gadi karaa xaytaa israacidoodu waa inay aafada ay ka tagaan w xataa tadhaba aahatuha aafadii asiibi lahayd markay tagto su-aalay culimadu isweydiiyaano beeraha marka midhahooda la gadi karo waxaa la yidhi waa markay hagaagaan oy bislaadaan wa alimaamu alleyt ibnu sacad iyo imaamu maalik waxay ku tageen hal beer oo beeraha beledka ka mid a hadday bislaato oo ay xilligii dhaafto ay fasaadi lahayd oo aafadu ay saamayn lahayd hal beer ah hadday la helo oo sidaasa ah, beerihii kalena waa la xugumo hal uun mid in la helaa shari ah inta kalena waa la haleeshinaya hal beeri hadday muxoogaa ay adkaato oy bislaato oo ay u muuqato inay ka gudubto kuwii kale ee magaalada ku yaalaan waddan ku yaalana waa la raacinaya alimaam axmed isagu wuxuu ku tegey maya eh beer kasta beer kasta waa inay goonideeda u bislaato mid mid looga qiyaas qaadanaya ma jirto beledko dhan isku wada mid maaha beer baa dambayn karta mid baa salaadkeedu soo hormari karaa beer walba waa in goonideeda loo fiiriyo alimaamu shaafici baa isagu ka sii khaasano wuxuu leeyahay ma ahe jinsi walbiyo nooc walbo midhaha ka mida ah, waa in goonidiisa loo fiiriyo beertan waxaa ku yaalla masala waxa weyaan timir baa ku taalla cinab baa ku yaalla camdaa ku yaalla intaasoo noocbaa ku yaalla wuxuu leeyahay nooc walba bisaylkiisa waa in gooni loo fiiriyo oo haddii uu tiirtii bislaatay oo xilligii ay aafada dhaaftay ay gaadhay laakiin cinabkii laaban yahay cilabkii waa inaan la kala gadanin oo la dhihin timirtii baa gaadhay jinsi walbiyo nooc walba waa in goonidiisa loo fiiriyo waa ra'yiga imaam axmed caleyh raxmatullah saas man cinda axmed iyo shaafici fi lmusnad axaawi fi mushkil aaahaar ibni cumar waxay ka wariyeen nahaa rasuulku wuxuu reebay can bayci simaari xataa tadhaba alcaahatu nabigu midhaha in la gaduu reebay ilaa ay aafadu tagto markaasaa waxaan idhi buuhi wamataa daalika rasuul ilaahi waa goorma xilliga aafadu la dhihi karo way tagtayo beertu way nabad gashay miraheedu looma baqayo waa goorma markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam xataa tatlac aturaya ilaa ururku soo baxo yani waxa wey xidigaha la yidhaahdo cururka soo maqaana cururka ilaa uu soo baxo bimacnaa cururku markuu soo baxo ardulxijaaz oo dhulkii markaa nabigu joogay sal ly aslam ah markaa waxay ku jiraan fii bidaayati fasli sayf yani jilaalka jilaalka bilowgiisay markaa galeen jilaalku soo xilliga midowga bislaadan ma jilaalka soo xilliga midowga bislaadan ma jilaalka bilowgiisay markaa galeen waa xilliga uu soo baxo ururku soo baxo waay xilligaa marka la gaadho jilaalkuna bilowdo midhihii ila qoraxdaa ku dhacaysa qoraxdu markay ku dhacdo midhihii waa bislaanaya marka xilligaasuu nabigu ku xadiday salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin albilaad takhtalif beledba xilligay u bislaada bal oaba kala gedsiya iyo sayfka waa la kala gedsanya markaan annaga ku jirna xilliga qaboobaha ah ardilxijaaj waxay ku jirtaa kuleylay ku jirtaa soma markay iyagu kuleyl ku jiraan annaga qabooba ku jirta wahaakada yani balid walba itwaarkiisa khaaskaa buu leey wacan anas bn malikin radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigu sal lay aslam nahaa wuxuu reebay can bayci simaari midhaha iibintooda ayuu reebay xataa tuzhaa ilaa ay ka bislaato ama xataa tazhaa culimada qaar baa qaba tazhaa in la dhihi karo tazhuna way qabaan saas man ibn lacraabi caalimkii luqowiga ahaa iyo keyrkiiba waxay leeyihiin yazhu way ku timaadaa xataa tazhu laakiin khaaabi iyo asmaci oo iyaguna culimadii mxuu aha khaaabi waa nin faqiih oo muxadita asmacina waa nin muxuu aha luqawiya ayagu waxay leeyihiin tazhu kuma timaado kelimadu ee waxay ku timaadaa tuzha ama tuzhi saaso kale macna laakiin adiga wax wey waxaad tirahdaa labadu waa waa sugeen nahaa can bayci simaari xataa tazhu aw tuzha ilaa ay ka bislaato iila waxaa la yidhi wamaa zahwuhaa zahwigeedu muxuu rasuul ilaahi qaala wuxuu nebigu sal lay aslam taxmaaru waa inay guduudato wa tasfaaru inay jaallowdo jaallo noqoto ay casaato muttafaqun calayhi wallafdu lafdigana lilbukhaari buu usugnaa yani an taxmaara wa an tasfaara waay waxaa laga wadaa salaaxi baa la fasilaya salaaxa midhuhu goormuu noqon karaa waa in midhihii intay curdankii ka baxaan ay guduud aadaan waa kuwa markay bislaadaan guduudka noqdo ama intay curdankii iyo cagaarnimadii ka baxaan waa inay aadaan jaalle aadaan waa kuwa jaallanimada ku bislaadada oo markay bislaadaan midabkoodu jaallaha noqdo adiga muhimaddu waxa wey waa inay midhuhu bisayl iyo adayg isu diyaariyaan oo galaan markaasaa salaaxoodii la gaadhay aafo markaad ku timaado looga baqi maayo hadduu kulayl ku dhaco uu sii bislaynayo hadduu qabow ku dhaco looga baqi maayo aafo samaawiya markaa ma saamaynayso way dhaafeen tadhab caahatuha saas w marka ayb muttafaqun calayhi wallafdu lilbukhaari wa canhu radi allahu tacala canhu anas waxaa laga warin ana nabiya nabigu sal lay sl nahaa inuu reebay can bayci lcilabi cilabka iibintiisa xataa yaswadda ilaa uu ka madoobaado wa can bayci alxabbi badarka iibintiisana waa reebay xataa yashtadda ilaa uu ka adkaado rawahu hamsatu shantii wariyey ila anasaa'iya nasaa mooye wa saxaaxahu waxaa saxiix yeelay ibnu xibbaana baa saxiixiyo walxaakimu dahabina waa ku waafaqay waxdii saxiixa waay alimaam maalik fi lmuwaطac wuxuu siyaadiyey isagu xataa ystada markuu yidhi fainahu ida swadda yanjuu min alcaahati walaafa markuu madoobaado oo cilabku madoobaado kuwan kalena ay adkaadaan waxay ka nabadgelayaan oo ka badbaadayaan aafadii ku dhici lahay meesha waxaynu ku garanna waxaynu garannay zahwiga midhaha markuu nebigu ku fasiray taxmaara aw tasfaara waa sida qaalibka ah midhaha qaalibkoodu ama guduud midabkaasay ku bislaadaan ama jaallay ku bislaadaan laakiin way kuwa madow ku bislaadana waa jiraan soma sida cinabkao kale xataa yaswadda ilaa uu madoobaado ayb babarka sidoo kaleeto xataa yashtadda ilaa uu ka adkaado isaga laftiisu waa isbedelaya yani waxa bariiskii iyo qamandidii iyo muxuu ahaay galaydii iyo kuwaasa xadiga la yidhahda ilaa iyaguna ka adkaadaanoo intuu dhacaankii ka baxo ay adkaadaan oy markaasi nabad galaan aaso ka nabad galaan an jabir bn cabdilaahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi low bicta haddaad gado min akhiika walaalka haddaad ka gado tamran timir aad ka gado oo fa asaabathu ay asiibto jaa'ixatun aafo baabi'isay aafo baabi'isay ay fasaadisay hadday asinto falaa yaxilu xalaal ma aha laka adiga xalaal kuuma aha an taakuda inaad qaadato minhu xaggiisa shay-an wax yarna inaad ka qaadato kuuma xalaal maaha oo bima maxaybaad taakudu ku qaadanaysaa maala akhiika walaalkaa xoolihiisa bikayri xaqin xaq la-aan xaq daro see ugu qaadanaysa rawax wariyey muslim baa wariyey kadalika khamsaduna way wariyeen ila tirmidi xadiidkani wuxuu inoo fasi inoo caddeeyey sababta loo diiday midhuhu iyagoon adkaaninoon bislaanin in la kala gato sababta loo diiday wax weeye aafaa ku dhici karta hadday aafa ku dhacday baabi'isana caqdigii iyo heshiiskii wax lagu kala gatay ninna waxbuu intifaacsaday oo qaaday ninna meeshii waa ku khasaaro xoolihii waa baabi'een adiga marka su-aasha meesha taallaay wax weeye walaalkaa waxaad ka gadiyo midhihii aad ka gaday hadday aafa baabi'isay maxaad xoolihiisii ku qabatay waa balaash waa balaash yani bilaashay wax muqaabiloo isagii uu haysta ma jiro adigun baa xoolihiisii cunay xaqdarraa ku cunday marka bima yakulu axadukum bima yaudu ah, yani bima ta'khudu maala akiika bigayri xaqba saas man waa meesha loo yaqaano wadcu aljawaaix wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo lahu muslim u sugnaatay ana nabiya nebigu sal lay slam amara wuxuu amray biwadci aljawaa'ix masaa'ibta iyo aafooyinka beeraha asiiba oo midhaha asiiba in la dejiyo oo laysu dhaafo saas manaa wadciga waxa weeyaan in aad ruuxa ka dejisood ka dhaafto oo adigii beerta lahaa aada culayska qaadato ruuxanna xoolihiisiiyo lacagtiisa u celiso lanna adaa beertan iska lahaa nafcigeeda iyo durkeeda adaa iska lahaa adaa soo beeray adaa soo falay adaa kusoo khasaaray adigaa iskale waxay la timaado laakiin miskiinkanaad xoolihiisii qaadatay u celi amara biwadci aljawaaix aafooyinka beeraha iyo midhaha ku dhaca dejintooda in layska dejiyo oo laysu dhaafo buu nebigu amray salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasi sida uu kutusayo oo jawaaixda in laysu dhaafayaa ayay isku khilaafeen culimadu qaarkood waxay leeyihin midhihii markay soo muuqdeen inay bislaanayaan oy madaxa la galeen ayaa la kala gatay geedihii oo midhihiiyo saaranna waa lagu wareejiyey ninkan markaa kadib bay aafadu timid midhuhuse taqriiban markaa la kala gadanayo waxaa layslahaa xilligii aafada waa dhaafeen waxaan lagu talagelinbaa marka ku yimid shaafici axmed iyo keyrkood iyo leysba waxay leeyihiin xaaladaa iyada ah oo midhuhu markay adkaadeen kadib la kala gatay laakiinaa si fiican isu raacin aafada ku timaadaay ninkii beerta gatay ee midhaha la wareegay baa iska leh kii asagu lacagta qaatay iskaba togba wax loogu noqonayana ma jiro iibkii dhex marayna iib sharci u ah oo xilliga midhaha la kala gadanayo xilligii shareecada ogolaatay in la kala gatay ah aafadan la aafan naadira ahaydoo wax lagu talagalay ma aha sidaas daraaddeed wax laysugu noqonayo ma jiro axaadiistan xageed ka maraysaan baa la yidhi waxay yidhahdeen xadiiskani wuxuu ku saabsan yahay haddii intaynan salaaxa la gaadin la kala gato shardiga lagu kala gatayna uu ahaa inaan yani waxa weyaan shardina aan laga dhigin in markaa la goynayo ilaa waxay qabaan midhaha ayagoon xataa si fiican salaaxoodii gaadhin waa la kala gadan karaa bishardi alqaci bay leeyahay haddaa shardi laga dhigo in geedka laga jarayo geedka haddaad ka jarayso waad iibin kartaa bay leeyahay iyagoon yani waa aafadii waktigeedii dhaaf marka waxay leeyihin axaadiistana waxay ku saabsan tahay haddii intaynan salaaxii gaadhin la kala gatay aafana markaa kadib ku timid markaasay laazim tahay wadcu ljawaa'ix laakiin midhihiio xilligii shareecadu fasaxday oo salaaxii gaadhay haddii la kala gatay aafada dib ka timid waxba laysugu noqon maayo halkaasay maray xadiika daahirkiisa waxaa maray oo sida hadda inoo taalla ah oo ama xilligii salaaxa ay gaadheen ha noqoto ama ka hor ha noqotay aafada midhaha ku yimaada ninkii beerta iska lahaa in ay ku noqonayso oo isaga khasaaruu soo gaarayo si caam oon la kala qaadin sidaasaa waxaa ku tegay alimaamu shaafici fii qowlihi qadiim axmed iyo abu cubayd alqaasim bnu salaam waxaana rajaxay abulcabaas alqurtubi iyo shawkani iyo keyrkood waana sida daahirka xadiis muuqata marba haddaad midhihiiyo geedka saaran dadka ka gado oo weli la goynin ama xilligii salaaxa gaadheen ha noqoto ama ha ka horayso aafada ku timaadaayo adaa iskale aafada ku timaadaayo khasaaraheeda adaa iskale haddii ay kulli wada khasaaraanna waa inaad xoolihii wada celiso haddii khasaaro juzi a ah ku yimaado gobol khasaarona gobolkii khasaare qiimihiisa waa inaad celiso taa waxaa dhaafsiisan haddii miruhu ay markaasi israaceen oo si fiican u bislaadeen oo aafo oo dhan ay dhaafeen markaa iyada ah aafa ma saamayn karto aafa ma saamayn karto aafa markay saamayn karto waxa weeyaan waa maray salaaxiina galeen iyo inaan geedkii laga goynin taqriibanna loo badinayo inay dhaafeen laakiin ay wax ku imaan karaan xaaladaasoo kale haddii lasala gato wixii ku yimaada ninkii beerta iskalahaa bay u noqonaysaa min yani waxaweyaan cumuuman maalikiyadu iyagu ul waxbay yidhaahdaan wixii ulka wixii ulus ka badan uluskaasi daliil male sida uu leeyahay muxuu ahaaye alimaam abu daawuud caleyh raxmatullah wacan ibni cumara radi allahu tacala canhuma can inabiy sal lay sl nabigu wuxuu ka warin anahu nabigu qaala inuu man ruuxii ibtaaca gata ibtaaca bimaanaa ishtara waa man ibtaaca ruuxii gato la wareega nakhlan geeda timir ah bacda an tuabira bacda an tu'abbara markii la bacrimiyey kadib fa samaratuha geedaha timirta midhahoodu lilbaa'ici kii geedaha gadahayey ayay u sugnaatay alladii kaasoo baacahaa geedaha gaday ilaa an yashtarita inuu shardi ka dhigta mooye oo shardiyaysta mooye almubtaacu kii gadanaya ee la wareegahay geelah muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray aasani waxa weye timiraa la ila geedaha guud ahaanta waa loo kala gaban karaa geeduhu waxyaalaha dhulka ka baxa waa laba nooc midhaha qaarkoodna marka la goynayo geedkana waa lala jaraa oo waa badarka yararka ah, isagu geedku kama haro midna geedkii waa dhalayaa waa laga goosanayaa haddana sanad kaleu dhalayaa waa laga goosanaya intaasoo sanuu jiraya sida geedaha timirta iyo wixii la midka ah. geedka timirta ahaabaa marka la kala iisan rabaa beer timiraa la kala gadanaya waa geedihii geedahaasi waxaa la kala gadanayaa markii la bacrimiyey kadib ta'biirka waxa la yidhahda attalqiix waxaa la soo qaadayaa geedka labka ah ubixiisaa lasoo qaadayaa markaasaa geedka dhadiga ah ubixiisa lagu firdhinayaa ama la ursiinayaa sidaasuu marka ku bacrimaya oo midhihii ku qaadaya marmar waxaa samaysa dabaylahaa sameeya oo midka labka ah intay soo qaadaan yani ubixiisa ay kaldhadiga amarayaan sidaasay ku bacrimaan mar bini aadamkaa rasadeeyo oo waa laisuu bacrimiyaa marka beertii oo la bacrimiyey oo bacrinsan ayaa la kala iibsanaya midhahaa meeshaa ka soo baxyayaa iskale yay raacayaan ma ninka geedaha iibsaday mise ninkii geedaha lahaa xadiisku wuxuu leeyahay ninkii geedaha lahaa ee gadaya beerta ayaa midhaha iska leh hadduusan kii iibsanayay shardiyaysanin hadduu yidhaahdo geedaha waan kaa gadanayaa laakiin maadaama aad bacrimisay uurkoodiiyo ilmahay sidaanna waa ku jirtaa iibka shardigaasan kaaga gadanaya hadduu yidhaahdo iibku waa saxay markaas midihii yaa yeelanaya waxaa yeelanaya ninka shardiyaystay haddii mirgeedaha la kala iibsado shardina aan meesha la dhiganinna midhaha meesha ku yaalla ninkii bacriyey baa iskale ninkii beerta lahaa geedaha laha bacriyey baa midhaha la yeelanaya sidaas man waxaa la mid ah xadiidu cibaadat bni saamid baa u markhaati kacaya xadiiu cibaadat bni saamid oo ay soo ibn maajah iyo cabdulahi ibn imaam axmed fi musnad bayhaqi iyo keyrkooda waa xadiis saxiix ligayriha wuxuu leeyahay cibaadat ibni saamid nabigu sal ly slam qadaa ana tamarata annakli liman abbaraha geedka timirtaa midhaha saaran waxaa iskale ruuxii bacriyey ilaa an yashtarita almuftaacu ka gabanayaaye inuu shardiyaysto mooye wa qadaa ana maala almamluuki liman baacahu ilaa an yashtarita almuftaac addoon baa la kala iibsanayaa xoolana waa leeyahay xoolihiyaa iska leh addoonka ninkii iska lehe sayidka ahaabaa leh xoolaha addoonka ilaa ninka addoonka iibsanayaay inuu shardiyaysto mooye oo tidhaahdo war addoonka waan kaa gadanaya laakiin xoolihiisana iibku raacsan yahay waxa lagu xoolo leeyahay oo dhan iibku raacsan yahay waan kaa wada gadan hadduu shardigaa dhigto isagaa iskale hadduu shardigaasi laga aamuso laga hadlin xoolaha addoonka waxaa iskale sayidkii addoonku sidiisaba xoole ma yeelan karan waay hal ymlik ana mamluuk isagaaba laleeyahy sidee xoola ku yeelan karaa meeshaasi wuxuu rajaxayaa ra'yi ay qabaan alimaamu shaafici fi lqadiim sheekhiisii maalik oo dhahaya addoonka hadduu sayidkiisu wax milkisiiyo wuu milkin karaa saas maana si toosa isaga waxba milkin karo laakiin hadduu sayidkiisu xoolihii u daayo ama siiyo waxyaa mulkin karaa bay leeyihin aahirka xadiiskana saasa ka muuqato aahirka xadiiskana saasa ka muuqato addoonka xoolaha u wato sayidkaa iskale hadduu ninkii iibsanayo shardiyaystana ninkii iibsanayabaa iskale waa kabta sida gedax timirtoo kale ninkii bacrimiyebaa iskale kan iibsanaya hadduu shardiyaystana kan iibsanaya iskale asal ahaan laakiin ka hora haddaa meeshaa shardi soo gelin man man ibtaaca naklan ninkii geeda timira iibiya iiibsado oo la wareega bacda an tu'abbara markii la bacrimiye kadib fasamaratuhaa midhaheedu lilbaa'ici kii iibinayay bay u sugnaatay alladii taasoo baacahaa geedaha iibiyey ilaa an yashtarita inuu shardiyaysta mooye almubtaacu kii gadanaye la wareegaya geedaha inuu shardiyaysta mooye muttafaqun caleyh abwaabu salami walqardi wrahn abwaab salmi wlqardi wrahn saddex baab buu meesha isugu keenay baabka koowaad waa salamka salamka salafna waa la yidhahda waxaana la yidhaahdaa baycu mawsuufin fi dimma bibadelin yucطaa caajilan shay la sifeeyey oo ruuxa qoortiisa saaranoo isaga lagu leeyahay markaana aan la haynin ayaa la kala iisanaya shaygana waa la tilmaamay waa la sifeeyey waa la caddeeyey wuxuu yahay sifaadkiisa waa la bixiyey ninka markaa gadanaya wuxuu hayo mabahabo milkigiisana kuma jirto laakiin shaygii kii kale lacagtii iyo wixii uu ku gadanayey uu dhiibay meeshuu dhigay kanna waxaa laga fogayaa wixii laga iibsaday ee la sifeeye lagu heshiiyey waktigii lagu heshiye inuu keeno slm baa la yidhahda baycu salm salafna waa la yidhahda waa baycu mawsuufin fi dima bibadalin yucطى caajilan wuxuu asalkiisa iyadana laga soo reebaa say culimo badan qabaan bee maa laysa cindak somalsomar laa tabiic maa laysa cindaka xadiidkii xakiim ibn xisaam waxaan agtaada oo ninoodan haynino milkigaan ku jirin hagaden waxaadan lahaynba oo milkigaaga ku jira ama dad kalaa leh ama wax jooga oo maba ahaba hagadin biyuuc lgarar buu ka mid soma maxaa laga soo reebay waxaa laga soo reebay salamka ama salafka oo ah shay labada ruuxee kala gabanaya isla sifeeyaan oo isla sheegaan sifaadkiisoo buuxa laysa siiyo waktina lagu ballamo la keenayo bedelkiisii lagu gabanayana meesha lagu kala qaatay saasaa la yidhahda sanad kadib baa waxaan kaa rabaa waxaad tidhi sanad kadib baa waxaan ku siinayaa toban jawaan ama kun kiilo oo bariiska noocaasa bakistani ah noocaasa bashuuri ah sidaan kasii ah sifaadkaa leh ku siinaya ee lacagtiisa isiisi dooqaad iga siinaysaa intaa lacagtii dhammaanteed waa in miiska la saaro ninkana maxaa laga sugayaa bariiskii la sifeeye laysla tilmaamay baa laga sugaya waktigiisi bariiska markaa miyuu haysta miiskigiisaba kuma jiraba soma waa wax la raadin doono waay ama meahee beer baad leedahayba beertayda midhaha ka soo gu'i doona sanadkan ama sanadka dambe miya iga sii iibso meeqa intaasoo waxaan filhayaabaa jawaanbaan intaasoo kiilaha kasoo bii doonte ama intaasoo tale iga iiso lacagtii baan hadda u baahna inaan kusii beertaan rabaa inaan ku shaqagalaan rabaa lacagta isii hadhowna beerta markay soo goodaan kugu wareejiyo ayib beerta maxaa kasoo go-ay shay hebel noocaasa sifaadkaa leh saay saasa ah, waay lacagtii waad u tirinaysaa oo dhammaystirna waxba ka dhimana maxaad ka sugaysaa alaabtii ama beertii midihii kasoo go-ayo sidii abaad ka sugaysaa waqtigiisi baycu fi dimma waay maala dharkaa lagu samayn karaa baabuurtaa lagu samayn karaa acyaantao dhan baa lagu samayn karaa saas man aniga suuqa caalamkaa wax ka soo gadaa markaase waxaad leedahay waxaan kaa rabaa baabuur noocaasa toyota ah noocana karasiida ah sidan ah modelkaasa sidaa u yaalla qaabkaasa waan u baahna ayib qiimo noocaadi ugu keenaysa qiimo noocaasa kugu keenaya waktigeedii keenaysaa saddex bilood kadib baan ku keenaya lacagtiisii maana lacagta ka hormarsata lacagtiibuu ku siiyey aduuna baabuurku waad ku baqanta sooma waa xaqku asaxay waa shardiisa waxaa ah in lacagtii uusan shilin ka dhimanaanin hadduu ka dhimanaado waxaa imaanaya baycu addayn bidayn labadii darafba dayn bay noqonaya horta sooma lacagtiina lama bixinin shaygii la keenayeyna waa maqan yahay laba dayn oo laysku gabay waayo taana inay xaaraantaa soo marra sooma baycu lkaali bilkaali isagana u noqonin mid labada ciwad midkood waa in la qaato majliska lagu qaato shaygii la sifeeyeyna waa in la sugo waktigiisii la sugo la keeno baycu salm ama sal baa la yidhahda kaasi waa midkaas waa ka horeeya qardigu waa deynta caadiga ah. qardigu waa deynta la kala qaato ayaa iyada laga wadaa oo muxuu ahay shayga lafihiisii baad ka qaadatay lafihiisii baad usoo celinaysa isagiio kale ad usoo celinaysa saas maa beriis baad qaadato beriis baad soo celinaysa sokor baad qaadato sokor baad soo celinaysa dahab baad ka qaadatay dahabkii o kale usoo celinaysa wahaakada deynsiga leekan qardiga marka isaguna waa baabkaas rahmiguna waxa weeyaan xadiis isaguna waa u tegi doonaaye waa shaygan hadda la yidhahdo sukuurtiga sukuurtiga yani waxa waa cudhaadh bay wadaadda dhihi jireen cudhaadha yani dayn baad iga qaadanaysaa waxbaad iga iibsanaysaa dayn baad qaadanaysaa intaad daynta igala maqan tahay wax waxaan rabaa aniga damaanoon kaasii haysto saas man si haddaan dayntaydii kaaga waayo aan u iibsado aan uga goosto haddana ay bangiyada securitiga dhahan waay macnaa waxa weyaan si muxuu ahaaye wax laguu siiyo waa in damaanaad lagaa hayo si berri haddii wixii lagaa waayo dayntii aad u bixinayda loo iibsado looga goostay fahanta taasaa la yidhaha saddexdaa baabul meeshan isla saaray ka ugu horrey ku hormaraya marka can ibni cabbaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qadima wuu soo galay annabiyu nebigu sal alay slam almadiinata magaalada madiinuu soo galay isagoo muhaajiro maka ka soo hijrooday madiinayi walxaal hum iyagu reer madiina yuslifuuna ay isdayminayaan fi timaari midhaha dhexdooda asanata wasanatayn sanad iyo labo sano biriwaaya yani saddex sano baa la isdayminaya waxaa ku leeyahay sanadkan midhaha soo go-ay may sanadkan waa la haystaaye sanadka dambe midhaha soo go-ay may sanadka saddexaad haddaa soconaya ayagoo sidaa wax isku dayminaya ayuu nebigu madiine soo galay sal ly aslam faqaala markaasa wuxuu nebi sal ly aslam man aflafa ruuxii wax dayniya fii samarin midho soo go-aya midho dhexdood midho wax ku dayniya falyuslif ha dayniyo fii kaylin daad macluumin oo la yaqaano waxa ku dayniyo wa wasnin miisaan macluumin oo la yaqaano waxa ku dayniyo ilaa ajalin muddo ha dayniyo macluumin oo iyadana la yaqaano muttafaqun caleyh buhari muslim waa soo saaray shuruudana leedahay shayga la kala iibsanayo la waa inuu yahay shay la fahaantiisu macluum ah muxuu macluum ku yahay bisifaatihi sifo kasta oo waxa u ekaan karo uu kaga soocmi karo waa in la sheego oo la saasa saasa saasa la tilmaamo la subeeyo ko ayib waxa lagu kala qaadanayana kayl hadduu yahay oo beeg yahay iyo hadduu miisaan yahayna waa in laisla sheego hadduu waxyaalaha la miisaamaya miisaano kala gedisanna wadanka ay ka shaqeeyaan waa in laysla qeexo layidhahdo miisaanka ciraaqiga ah ama miisaanu ahli lmadiina ama miisaanu lmaki mawaasiin kala gedisan hadday jiraan waa in laysla ogyahay macluum waa inuu yahay wasanka sidoo kale waa inuu wasan macluuma yahay saas maa shaygina waa inuu macluum yahay miisaankuna hadduu tacadud jiro waa inuu miisaanku macluum yahay haddii hal miisaanu wadanka ka shaqeeyo hal kaylna in la sheego looma baahna lan markaas waa samcruuf soma marka in la sheego u baahna waa markii ay mawaasiin ama makaayiil kala gedisan ay wadanka jiraan ilaa ajalin macluumin waktigan la keenayo shaygan la sifeeye laysku wareejinayana waa in iyadana la cadeeyo waa in la yidhaahdo taariikh hebla fuqahadu waxay ku daraan meesha laysku siinayana waa in la cadeeyo haddaan meesha la caddeynin adoo meel kala jooga inuu ku yidhaahdo war waaka bariiskaaga igala wareeg dibayaad maraysaaba dibaa isku aragteen war waaka raashinkaaga iga qabso ku horta raashinkii rarid buu ubaayaa kiibaad igaga qabatee sawarkaaga may qabso marka waxa weyaan meesha lagu kala qaadanayana waa in la sheegaynay shay kasta oo nisaac iyo doodi ka imaan karta waa in la qeexo heshiiska waa in lagu qeexo saas maana agreemantiga waa in lagu qeexo maana ayb welilbukhaariyi waxaa u sugnaaday man aslafa ruuxii daymiye fii shayin ah, meesha fii samarin riwaayada hore ee muttafaqa ah. meesha ay ka tahay fii samarin riwaayada bukhaari waxay tihi fii shayin wayna ka guda weynta hay intaa ku guda weyn yani shayanta waxaa soo galay wax kasta saan sheegnaba dharkii baa gelaya baabuurtii baa gelaysa qalabkii electronic baa gelaya waxyaalaha la kala gato dhan baa gelaya fii amarin laakiin waa aas soma marka riwaayada bukhaari baa caamsan beecan salafka la yidhahdo ama salamka la yidhaahdo inuu wax dib laga keenaya uu noqdo sharti weeyaan cinda aljumhuur wax xaal oo markaa yaalla beecu salaf ma galay leeyihiin jumhuurtu shaaficiyadaasi qabta oo waxay leeyihin wax markaada lahayo inta la sifeeyo beecu salam waa lagu kala qaadan karaa cayn gooniya maaha wax la kala iibsanayo shayga laf ahaantiisa adiga ma garanaysa laakiin waa wax dib ka imaan doona baycu salafkan waa buyuucda hadda aada loo isticmaalo khaasatan dadkan qitaacan ziraaciga ah iyo beeraha iyo sharikado waaweyn baa heshiis la gelaya dadkii musaariciinta ahayd beeraha laha markaase waxay heshiis kula gelayaan intaasoo sano beerta wixii ka soo go-a ayay ku qaadanayaan beeraleydiina waa u baahan yihiin lacag ay ku beertaan iyo kharash ay ku bixiyaan beertii shariikadahana waa u baahan yihiinoo alaabtan soo go-aysay rabaan qiimo waxoogaa raqiisa intay ku helaan inay suuqa caalamiga geystaan iyo suuqa maxalliga aad baa loo isticmaala marka waa waa qaab shareecadu fasaxday w laakiin quyuudda iyo shuruuda in la ilaaliyo waxa yidhi wixii wax camal xadidan waa inuu si beri uusan nizaac iyo dood iyo sidan ma moodeynin iyo sayna u imaan maana wax kala cad waa inuu noqdo maana ayib waxaa kaloo biliktifaaq iyadana saan sheegnayba sharti ah oo laysla ogolya laysku khilaafsanayn in labada shay ee laysku gadanayo midka maqanee la sifeeyey mooye ka kale waa in miiska la saaro oo majliska lagu kala qaato haddii lagu kala qaadan waayo waxay noqonaysaa muxuu ahaayey bayc lkaani bilkaani waa buraya markaas eh. hmm. hmm. maya sheeg hadday lacagtu kaa kala dhiman tahay intaad haysato waxay goyso keliya baad salam ku geli kartaa laakiin lacagtii qaarna waatan qaarna dib baan ka keenaya meesha waxaa galay baycu kaani bilkaani baa galay sax maa markaas caqdigu baatil buu noqonaya waa buraya marka raasamaalkii oo waxba ka dhimaneen waa in la kala qaato hal dhinac wax laga sugo alaabtii hadduu waktigeedii ku keeni waayo markaasi doodoodaa furan caqdigii ma burayo laakiin sida raajixa caqdigii ma burayo laakiin waa in wakti kale lagu heshiiyo haddana waay wati kale lagu heshay haddii watigii alaabti ku imaan weydu mana oy ka dib injineer shaqadaada waa usoo socdaa marka beecaasi beecusalam ama salaf baa la yihahda can cabdiraxmaan ibni abza wa cabdillahi bni abi awfa radi allahu tacala canhuma qaala waxay yidhahdeen kunaa waxaanu ahayn intaanan gudbin inaan baraarujya mudan icu salafka ama salamka waxaa shardi ah inuusan ahayn waxyaalihii ribadu gelaysay abwaabtii ribada soo garamaysaa abwaabtii ribada waa inuusan ahayn waxyaalaha ribadu ayagu dayni ma gasho ma maadaama ayna dayni gelin salafna ma galo iyo salamsana marka asnaaftii dayntii waxyaala soo marnay wargaramaysaa ribadii way horaan uga soodanay man can cabdiraxmaan bni abza wa cabdillahi bni abi awfa radi allahu tacala canhuma qaala waxay yidhahdeen kunnaa waxaanu ahay nusiibu kuwa asiiboo hel almaqaanima haniimooyin maca rasuulilahi sal lay sl rasuulka la jirankiisa haniimooyin baan gaalada ka heli jirnay markaan la dagaalano xoolaha gaalada laga qabsado wa kaana waxa wuxuu ahaa yatiina kuwa ay noo yimaadaan anbaatun niman beereley ah oo min anbaati shaami shaam beereleydeeda ka mid anbaatu waa jamcu nabiid jamcu nabiid ama nabad nabiidka waxaa la yidhahdaa waa dad beereley ah beer falaqa ah oo carab ahaa oo qaar ka midana xugumka ciraaq iyo furs bay hoostegi jireen qaar ka midana xukunka waxay hoostegi jireen ruumiyiinta iyo shaam ila labada dowladood waaweyn baa kala deganaa sooma carabta marka dad iska xolo naqato reer baadiye ahaayeen wixii shaam xuduuddeeda ka dhowaadayna xukunka waxaa soo gaari jiray ah, imbaratoriyadii ruom qoladana waxaa soo gaari jiray xukunkii dowladdii furus labadaasay kala qaacsan marka dadka marka dhulkaa degi jiroo beereley iska ahaa asalkooduna carab ahaa qaar nasaarooday ayaa waxaa lagu itlaaqi jiray nabad ama nabiid ama ambaaq iyagaa la yidhahdaa waxaa loogu magacaabay bay leeyihiin liannahum yastanbituuna almaa biyahay dhulka gudihiisa kala soo bixi jireen maadaama ay beere yihiin biyay u baahan yahin marka biyaha ay la soo baxayaan baa magaca loogu dara man looga qaado man kaana waxaa yaatiina mid loo yimaada ambaaun qolo beereleyda min ambaai shaami shaam beereleydeeda ka mida ah dadka aqwaamta degaan fa nuslifuhum markaasaanu daynin jirnay fi lxintati xintada qamadida daraaddeed washaciiri iyo heedda wazabiibi iyo zabiibka dhexdiisa wa fii riwaayati wazayti iyo saliidda dhexdeeda zaydka waa saliidda macnaha cuntada lagu darsado kuwaas ayaa waxaan ku daynin jirnay ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo magacaaban musaman oo la magacaabay muddo aan isla magacaaban isla garanay baanu ku daynin jirnay garo oo waxa weye saxaabadu khaniimooyinkay gaalada kasoo qaataan waa lacagtii qolyahanna beeray leeyihiinoo raashinku kasoo soo go-o wixii khaniime ay u soo heleen bay qolyahan siinayaan qolyahan markay siiyaan waxaa laga sugayaa beerta sanadka soo go-aysa ama sanad dambe wixii laguna heshiiyey inay keenaan saas man saxaabaduna waxay lacagahay ay kaga gadanayaan oy sii siinayaan waa hanaa ay gaalaan ka soo heleen taasaa xoolo u ahay masderka ugu muhiimsan oo nabiga sal alay aslam masaadirtiisa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa hanaa-intu gaalada ku qabsanay alhanaaim walfay masderka ugu muhiimsan noloshaasa waa kii xadiisku ahaa wajucila risqii taxta dilli rumxii risiqayga waxaa la yeelay warankayga hooskiisa hoostiisa saas man yani gacanta gaalada waxa ku jira ba aniga xoola io aw halkaas taasa la ku xisaabsamaya waana cala araajix masaadirta ruuxa wax ka soo galaan masderka ugu faaido alhanaaim marka fanuslifhum waanu daynin jirnay fi lxiltati wshaciiri wzabiib wa fii riwaayati wzayti ayaa wax ugu hormarin jirnay ilaa ajalin musama ilaa waqti la magacaabay lasla magacaabay laga gaaro qiila waxaa la yidhi oo la weydiiyo marka akaana ma wuxuu ahaa lahum iyaga ma waxaa u ahaa zarcun beer nimankan aad wax sii siinaysaan waktina aad ka sugaysaan kadib inay idiin keenaan qamandi iyo heed iyo raashiinka kula heshiisan inay idiin keenaan ma beeray lahaan jireen ma dad beero lahayn dhulkii waxan ka soo bixi lahaayeen gacanta ku hayay ahayn mise nin kasta waad kula macaamulan jirteen qaalaa waxay yidhaahdeen labada nin ee saxaabi labadooduba waxay yidhaahdeen maa kunnaa ma aanaan ahayn nas'aluhum kuwo weydiiye daalika arrinka mayaana warsan jirinba ninka markaan la mucaamuloonayno oo intaanu usii horumarinno aanu ka sugayno raashinkan kula heshiinay inuu noo keeno maadna weydiin jirin war beer miyaad leedahay maba aana weydiin jirinba saas man miyaad leedahay beer maana weydiin jirin bimacnaa halkaasi fuqahada qaar baa waxay yidhaahdeen ruuxa salafka ama salamka lala gelayaaye waa inuu shayga lala gelayo ee laga rabo inuu keeno ee uu sifaynayo asalkiisiiyo dhulkuu ka go-i lahaa waa inuu leeyahay markaasuu cabdusalam salaf noqon karaya markaad beer maalan bun bun baad igula heshiinaysaa inaad ii keenayso waa inaad beer bun a leeda beerti waa inaad haysato beer qamandidu ka baxday waa inaad haysato marka unbuu caqdigu soconaya laakiin inaan beereleyda ahayn oo iska ordahaya in salaf iyo salam lala galo mayabay xadiidkani marka qolyahaasuu radinaya maadaama ayna saxaabadu weydiin jirin war beer ma leedahay mise meli oo ninkii u yimaadaba ay kula mucaamiloon jireen istifsaal iyo istifsaabba mar haddaan la weydiinin macnaheedu waa inay kulli u wada bannaan tahay ninkii beerka haya asalka haya ma hayo suuqa ha ka keeno adiga waxaa muhim ku a ah waktigii lagu heshiyey inuu alaabtii keeno ama suuqa ha ka soo gado ama beer ha uga soo goodo qaala wuxuu yidhi qaala waxay yidhahdeen maa kunaa maanaan ahayn nas'aluhum ku weydiiye dalika arrinkaan rawa bukhaari wariyo axmed sidoo kale saasay jumhuur culamaa ku tageen oo ra'yiga ah inuuna shart ahayn asalkii inuu ruuxu hayo yani caynta mustafada ama shayga mawsuufka unbaa laga rabaa ayib waxaa iyadana jirtaa masalo taa ku yara dhow oo la yidhaahdo bayc lcayni alhaa'iba baycu lcayni alghaa'iba cayn lghaa'iba waxa la yidhahdaa waa shay salafku caynta shayga laf ahaantiisa lagaa gabayo ruuxa kaa gabayana uma xadidna adigana kuma xadidna laakiin sifaad unbaad haysataa soma tilmaamo unbaad haysataa laakiin waxaa dhici karaysa in cayn ruuxu markaa milkigiisa ku jira adiguse aadan weli arkin in aad ka gadatana waa suroobi kartaa oo waxaad ku tii wuxuu ku yidhi maalan qaalin eh, shan jir ah oo beeliga ku jirta oo qaalin qiimo badanoo sidan ah baan leeyahay iga iiso meeqaad siinaysa labaatan iyo shan waadan arkin migu sifo fiican lagaama siinin waa cayn khaas ahoo xadidan oo markaa ruuxa kaa iibinaya u xadidan waxaa la yidhaahdaa baycu lcayni alghaa'i baa la yidhahda waana khilaaf baafuqaada ku jira ma asaxayaa iibkeedu mise ma asaxayo qolaa ma asaxayo qolaa waa asaxaya qolada ugu ran ra'yiga ugu ran waxa way sheebnu taymiya qirka ay rajaxayaan haddii lagu xidho shartul lkhiyaar markaan arko sidaan rabay hadday noqotana beeceennu waa soconayaan markaan arko sidaan moodaya hadday noqon weydana lacagtii waad ii soo celino ku qanci waayo shardigaa haddii lagu xidho waa asaxaya leanna markaa kararkii iyo jahaaladii meesha waa ka baxayaa waxay ku xidhan tahay inaad aragtood ku qanacdo sooma lacagtiibuu kaasii hormarsamay laakiin weli iibku wuxuu mucallaq ku yahay in aad ku qanacdo haddii shardigaa lagu xido waxay leeyihiin yajuuz baycu lcayni alhaa'iba maca jahaaladii dararka ku jira laakiin tanaad waxaa jira caqdi la yidhaahdo caqd istismaac caqd listismaac waxaa la yidhaahdaa caqdun calaa caynin wa camal shaqo la qabanayo iyo shaqadaasi shay cayn ahoo ka soo baxaya ayaa heshiis lagu gelayaa maalan birtaa tuntaa biraha hagaajisa waa ku imaanaya waxaan ku leeyahay waxaan kaa rabaa gudun noocaa iyo noocaa u taalla ma haysid mana samaysna ii samay baa tii baada lacagteed waa intaa gudurtiibuu bilaabhayaa inuu sameeyo waa inuu shaqo meesha geliyo camal sooma camalkaana maxaa ka soo baxaya gudurtii sooma marka waa caqdun calaa caynin wa camal shaqaa ruuxani qabanayaa shaqada uu qabanayana shay aad iibsanaysaa ka soo baxaya taasi waxaa la yidhahdaa istisnaac baa la yidhahdaa oo fuqahada saddexda ah, maalik iyo shaafici iyo waxaan dhihi lahaa iyo axmed waxay leeyihiin waa nooc salamka ka mida ah. wabitaali caynta noocaasa marka la kala gadanayo waa in la hormariyo raasamaalkii cayntiina la sugo laakiin alimaam abu xaniifa wuxuu qabaa beycul istisnaacu inuu yahay beyc iskii u madax bannaan salamkana aan shaqo ku lahayn waxaa soo gelaya guryaha iyo dukaamada ayagoo wali dhismin la kala godanayo leanno ruuxan gurigiina ma hayo dukaankaad uu kaa gadayo ma hayo weli ma diyaarsana soma weli ma diyaarsana mana hayaba laakiin waa wuxuu keeni kara wuxuu ku haddaan ka shaqaynayaa waxaad kula heshiisa marka aniga waxaan kaa rabaa dukaanka noocaasa ah ama guriga noocaasa tilmaantaa leh shaqadii buu gelayaa shaqaaluu adeegsanayaa waa diyaarinayaa waa kuu keenayaa wahaakada haddaynu marka nidhaahdo saddexda imaam meeshay mareen waa salam waa sida hadda dukaamada iyo guryahaad ku kala gadataan sooma oo isliiba ku dhistay ayahan dambe soma waa sabta gurigii baa macnaha la dejinaya khariidadii baa la dejinaya waa la sawira maadku waa la samaynaya waxaa leeyahay lacagta soo ururiya fari keenaa laleeyahay hurihii dadka laga qaadanaaba guryihii lagu dhisanaya soma marka dukaankii meesha ku yaallaa guriga lagu sawiraya dukaankaagii halkaas wey cabirkiisa waa inta warku waa inta haddaan marka lidhaahdo saddexda imaam siday mareen waa baycu salami maxaa shardi noqonaya ya shardi waxaa noqonaya lacagtii iyadoo dhammaystiran in la dhigo miiska soma haddaan marno ra'yiga abu xaniifa oo dhahaya caqdul istisnaac waa caqdi madax bannaan ee salaf ma gelayo iyo salafna sharti ma aha in lacagtii la wada hormariyo soma ra'yigaa dambe oo abu xaniifa ra'yigiisa ah baana hadda lagu camal falaa caalamiyan fatayida jamaaciga iyo majaamicda fikhiga iyo ra'yigaasaa hadda la qaataa waana kan hadda caalamka lagu wada dhisan waay soma inuu caqdigani ka madax bannaan yahay caqdu salami wabittaali inta la heshiiyo adiguna aad lacagtii dib ka keeni karto isaguna uu dukaankii ama gurigii dib ka diyaarin karo ama qaar la kala qaadan karo qaarna layska sugi karayo in xorriyad la haysto aan muxuu ahay arrintu aynan quyuud adag lahayn ra'yiga abu xaniifa waay waana sida hadda lagu camalfalo buluugtu ku camalfalaan masaarifta islaamiga ku camalfalaan sidaas man marka kaasaa fudud caqdi madax banaan inuu yahay waa caqdi istisnaac baa marka la yidhahda waxayna ku kala tegteen isagii caqdu salamka caqdu salamka shardi uma aha caynta lagaa rabo inaad adigu samayso camal lama socdo laakiin caqdul istisnaaca ah, shaqada inaad qabato ama cid adigu soo qabo iyo caynta ka baxaysa labadaasaa lagu wada heshiinaya oo heshiisku ku dhacaya man sidaas weyaan ayb marka wuu yar egyahay laakiin furuuq yaryar baa u dhaxaysa injineer hal male waan ka jawaabay masalada nacam ya abu xaniifa wuxuu leeyahay wuxuu deliishanayaa aasaar ka sugan khulafaa uraashidiin iyo saxaabada qaar ka mid ah. a oo waxaa jiri jiray guryahan iyo dukaamadan iyo faraa'idan hadda la kala iisanaya ma jirine laakiin waxaa jiri jiray wax u eg caqdul istisnaacu suu ku yimid masadan ahay oo waataan hadda markii ugu horeysa hormariyo shay ama gudun ama waran ama muxuu ahaayey ama seef baad leedahay ninkan birta tuma ii samee lacagtiina ma siinaysa wuu samaynayaa markuu sameeyo kadib baad lacagtii siinaysaa shaygiina ka qaadanaysa xilligii saxaabada lagu caanfali jiray khulafaa raashidiin marka waxay yidhahdaan waxaa loo baneeyey bay leeyihiin liajli alxaaja baahidii dadkaa gashay baahidii baa gashayo waa loo baahday sidaas daraaddeed waa masalo khulafaa raashidiin iyo saxaabadii ahdigii salafka lagu camalfali jiray taas baa marka waxaa la mid ah kan aan hadda sheegaynay guryaha iyo bakaakiinta iyo caqdu listisnaaca halkaasu u cuskaray marka alimaam abu xaniifa oo caqdu salamka waa ka gedisan yahay halkaas u deliisha nacam a shayga haddii sanad ama laba sano kadib lagu heshiiyo adiga markaa qiimaha labada ruux ay ku heshiiyaanoo isku afkartaan unbay kala taaganayaan ma sanadka dambe qiimaha uu noqon doonaa la qiyaasaya ma sanadkadii dambe qiimaha noqon doona la qiyaasaya ma sicir suuqa markaa maalinta uu ka tagaya lagu qiyaasayo lagu kala qaadan kayfa matafaqa way say ku heshiiyaan haddii heshiiyaanoo lacagtii kala qaataanna waxa la sugaya waa uun badeecadii iyo xilligii soo goda sooma ayada xilligaa ninkay u soo goday ama ha u qaaliyeydo ama ama ha ku jirto shaygiibuu kaa sugay saas man hada bilahi tawfiiq sal allah waslam ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi